gabaygan kale waxaa la yidhaahdaa isagana oncol oo waxaan kula hadlayay cabdi aadan qays qaysow intaasa ay go-aan unal daraadiye ilmadaydu waa dhiig cas oon idi asalkii galoolkiiyo ka dhigan abi la miiraaye in abeesqaniyada la helay aamis laga waaye intaa ay sidaa tahay la waa inaan adkaystaaye hadba waxaan la ubataynayaa idi maqane seeftii islaamkaan la baxay ee ololka dheerayde ibriiq kuma hadlaaye xaqaan ku addimayaaye maansadan raggii loo ogaa aakhiruu tegay eefka waxa ku soo hadhayna waa odayo liitaaye indhoolow libaax iyo cismaan xidhaafkoodiiye ardaagii ma soo meeriyaanaa wanaan jiraye ololihii ma guubaabiyaan ururku soognaaye siday aadan uga qaydhiyeen erey ma jeedjaane maalin dhexdankii aboor baa ka cunay udub udubdhexaadkiihe maalintuu aguugay samreen aqalkii weynaaye agooro ayaa runtay ku agwareegaane qaar aan aqoonayo lahayn aragti dheeraad ah afareyda gabaynaadiyo ku anfac doonaya ujeeddaba lahayn baa kharribay af iyo suugaane dhulka loo araar tago ayaan ka ambaqaadaaye iskuulkii balaaye cas ayaan ku intiqaalaaye ardaydiisii baan ahay kuway soo aflixiyeene imtixaanadii qaasim baa saxayi leylkoode meeshaan abbaariya murtida lagu abaal siiye foogooyinkaan awdayaan awla xawtumaye war haddii aan afkala qaado oon ereeye taabtaabto bal ogaada maansadu halkay ku intihoonayso libaaxii abaarsiye kaciyey unugga laalayska araaraha loodii jebisay uu guray amsaaxeeda abuuriin ka maahmaah markuu dhigay daylkeedii ingiriis markuu sheegayey uu maxamed ooyayey england iyo ushuu soo fidsiye arabmidii haysay uurkuu ka nacay arligii la iibsaday sidii lagu addoomeeyey indhali'idii ay joojiyeen idilba soomaali uurkuu ka nacay uu duyuug aadanow yidhi waatuu albaabka isku xidhay imashadiisii ardaydii la siiyey nacnaca ubaxa loo dhiibay askartii safnayd dawyada ee shidalkuu eegaayay iskuulladu waxay qaadayeen ereyo dhaadheere waryahan la soo bixinayaa may ahaan jirine af wax cunay xisho ugaa dhaba ninkii raacda waa loo abaalgudiye af wax cunay xisho keeg yar iyo odayadii shaalka iyo mawdaye markii uu lahaa axanka weyneeya isba wuxuu arkaayoo dhan baad ka indhasaabnayde isticmaarka uu diidayey iyo urugadii haysay istiqlaalka uu doonayey iyo odayadii weecday kuwaan eednay waagii horaa laanfacsiiyaaye maantana haddii uu og yahay idilkeed shantuu filanayey ee taarka lagu ooday orgomahan dhexdoodii ka kacay dil iyo eeraanka maantana haddii uu og yahay aayo xumadeeda eelkuu la soo kici lahaa umar daraadiye abwaankii balaa'a asagiio aakhiruu tegee eedaadkayna haystabaan waxaan ararta ugu laasimaa ilatus weeyaane waxaan ararta ugu laasimaa ilatus weeyaane eedaadkayna haystabaan uduluma udullubayaaye aarkii hamaansaday ayaan galay afkii siiye unuunkii horiyo way tegeen adaxdii dheerayde adimaday soo jeeda buu sii arjumayaae imisuu xalay kaa dilaad la afwareegtaane wakulida akeliyeydu waa oriyo sheedaale afdillaha nin qaatiya lawaa inan xalaaleede waa kaa dhulkii ooyaye soo onkodayaaye awliyada lagu laynayuu kaashka toodaaye abaaruhuna soo geliyey iyo iyo rooshka mibda uuna yidhi ee ololka noo keenay eegooyinkiisii hadday nagu afaystaane ayax degay hadduu meel ka kaco eele kugu reebiye wuxuu aasay waagii beryey ugax dilaacaane sidii ba afkii iyo dibnaha lagu ilaashaaye ikhtiyaar ma sheekaysanno hadalku aafoowiye ikhtiyaar ma sheekaysanno hadalkii aafoowiye ishaa ishoo laga faqaa nagu hadhowna la addoomeeye agtaab iyo hareerahaba waa la iska eegaaye aamuskaba laftiisa dembiga laga aloosaaye aflagaada madaxweyneba laga abuuraaye wararkii adduunyadu qortee uunku wada sheegay idaacadaha kale oo dhan waa laga ufoodaaye ajnabaad la socotaa xalay lagugu eedayne aroortii markaad soo baxdeed aqalka soo dhaafto gaadhadiga kuu taagan iyo waa askarayee istaag jaalle oo soco ayaa lagu ogeysiine aftuubkaa waxay kuula kici ila xidhkoodii argagixisadiioo fadhida ilig laguu jeediyey adduunyada ninkii soo gembiyey sow isaga maaha ninkaagii ammaanka isku waday abase loo keenye amuur aanad gelin bay saxeex kugu ijbaaraane ashkadaa lagaa keenay iyo ereyo beenbeena amuur aanad gelin bay saxeex kugu igbaaraane markaad ogor tidaa iyo ma qabo aabbahaa dhimeeye aaway duubcastee lagula bood amarkiisii yiille iridaha intay ku xidhaan oofta kaa tume indhaha lagaa duubi oo hoorku kaa imanne amminqaydku waxay kuula bixi ayga dibadeede aagaan sideeday biyaha kugu asqeeyaane anfaacada markay kaa jaraan oonta iyo quudka afka dhiigka keentaba danbaa ku oggolaysiinne afartaba adooy kaa xidheen oo ilwuraqdiya aroortuu halkii kuu dhuftaa gaadhi awdaniye unjumaajuday leeyihiin waa xukaam adage allaqabay kuwuu sii dhigtay ee amarka loo siiyey habrahaad ogeydeen ayaa iibka faasaxae kursigay agtaa laamidida adhi dammaankii aaminkay qashaan maalinta iida faraxooda intii soo hadhaabaa xeryaha lagu afuufaaye sidii geed lagu hogaamiyo aarankii u hesho usha laguma suuqeen haddii loo arxamayaaye aroorida markii lagu shubo ee edega loo jiido irdhad iyo awaaraha kaciyo ubadka yeedhaya inkaarahan lalaaye socdaan la irkigaayaaye awood male maxbuusu hayo oo lagu itaalaaye intaasoo dhankii lagu falay ee aaska lagu yuubay cambiil qaata lagu yeedhaa eheladiisiiye arji soo kortay moodayaan loo axsaan falaye adduun wixii ku hadhay maalkabay kaga idlaystaane aabbahaasaa maxalle yidhi waa orgomihii ayaantuu ka soo baxo dushaa laga ilaashaaye abaajahalkii oo lagu diriyo eeda laga sheegiye aminkaabuu way soo qabtaan aybi loo diraye ku abaada caynkaa raggaad ulan lahaydeene bal ayaan daradan haysatay weli ammaanayso aaskii laga dareeraa mid kale iilka loo qodiyey qodiye iyo fidihii maydkalea aqalka sii naagahan abeeroobay iyo inanta guur beeshay asaagoodii weeyaan xawaalkay ag marayaane asayd iyo aqoontiiyo kuwa adhax wareegaya utuntaa fogaasiyo halkay abasadii gaadhay aqoontayda gaabane waxay idin ogaysiisay intuu ardabooluhu ku jiro aaminkeed dumaye oday qudha haddii ay ka timid aayatiin ma lehe uu andhay ku socotaayo waa aarsdabajooge hal la eego aayaha dambiyo aradka soomaali onkod